بسم الله وبه نستعين وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني شنية تمناد آن waxaynu ku soo jirnay masaladii la odhan jiray masalatu almushtaraka wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi lmasala masaladan bilcumariya cumariya ayaa la yidhaahdaa waa liqadaa'i cumar waa xukunkii uu xukumay fiiha iyada cumar uu xukumay darteed baa magaca loogu bixiyey wa tusamaa waxaa la yidhaahdaa bilximaariyana waa la yidhaahdaa waalxajariya waalyamiya wa waju tasmiyatihaa waxaa loogu magacaabay bidaalika sidaasuna marwiya waa wixii la wariyey ana cumar radia allaahu canhu cumar bn khadaab ruficat ilayhi masaladan ayaa loo keenay ilayhi cumar baa loo keenay hadihi lmasala masaladan faqadaa wuxuu ku xukumay filmarati luulaa markii ugu horraysay biannahu laa shay inaanu waxba lahayn lilafi shaqiiq akhi shaqiiqa ahaa inaanu waxba lahayn uma dabadeetana waqacad masaladana waxay dhacday fi lcaami aladii bacdahu sanadkii ka dambeeyey ayay dhacday fa wuxuu doonay an yaqdiya inuu ku xukumo masaladii bimaa qadaa wuxuu ku xukumay bihi maagaba awalan markii hore wixii uu markii hore uu ku xukumay ayuu dabcay inimkana inuu ku xukumo fa qaala wuxuu ku yidhi lahu cumar axadulwarasa dadkii warasada ahaa mid ka mid ah yaa amiira almu'miniin amiirkii mu'miniintow hab ka soo qaad oo ka dhig anna abaanaa aabbahayo kaana ximaaran bal dameer inuu haaba ka soo qaad aw xajaran ama dhagax inuu ahaa mulqan lagu tuuray fil yami badda lagu tuuray alasnaa miyaanaan ahayn awlaada ummin waaxida hooyo keliya qaar ay wada dhashay miyaanaan ahayn fara'aa cumar cumar wuxuu u arkay fii kalaamihi hadalkiisa ruuxa caynkaa ku yidhi hadalkiisa wuxuu u arkay assadaad toosnaan buu u arkay iyo wa sawaab sawaab buu arkay inay sax tahay ayuu arkay faqadaa wuu ku xukumay cumar faqada wuxuu xukumay cumar bitashriiki inay wadaagaan baynahum dhexdooda jamiican dhammaantood inay wadaagaan oo wixii ay kala qaybsadaan ayuu ku xukumo wuxuu yidhi wax dhacayaa ma jiraane idinkoo ah sidii ikhwali um oo kale xoolihii u qaybsada qaala fii manduuma raxbiya wuxuu ku yidhi manduumada raxbiyada sheekhii qoray calayhi raxmatullah isagoo masaladaa ka hadlayay وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاس ثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرد نصبي فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حاجرا في اليم واقسم على الإخوات ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة إليه شيخه عليه رحمة الله wain tajid haddaad hesho sawjan sawj iyo wa umman hooyo warisaa wax dhaxlay haddaad hesho wain tajid haddaad hesho ood aragto sawjan sawj iyo wa umman hooyo warisaa wax dhaxlay iyo wa ikhwatan ikhwa lilum xagga hooye ah kuwaasoo xaasuu qaatay athulutha thuluskii qaatay haddaad aragto wa ikhwatan ikhwana haddaad aragto sidaasi si leegoo kale aydan mar labaade ikhwadaasoo liummin wa ab xagga hooye xagga aabbaba ka yimi iyana haddaad aragto oo wastaqraquu ay dhammaysteen asxaabulfuruudkii almaala maalkii ay dhammaysteen oo wastaqraquu ay dhammaysteen dadkii asxaabulfuruudka ahaa almaala xoolihii ay ku dhammaysteen bifardi nusubi ay binusubi almafruuda nisaabiyadii la jaangooyey ee la faral yeelay hadday ku dhammaystaan fajcalhum waxaad ka yeeshaa dhammaantood kulluhum dhammaantood waxaad ka yeeshaa ikhwadii liummin qaar xagga hooyo oon ah ka yeel fajcalhum ka yeel ikhwadii kullahum dhammaantood liummin qaar xagga hooyo uun maydka kaga soo dhowaaday un ka wada yeel wajcal ka yeel abaahum aabbahoodna xajaran filyami dhagax badda lagu tuuray ka yeel wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wuxuu inoo tirinayaa arkaantii ay lahay masalatulmusharaka marka wuxuu yidhi haddaad aragto sawj iyo ummo iyo ikhwo liuma iyo ikhwo ashiqa ah intaa haddaad masale ku aragto wastaqraqulmaal dadkii ehlu faralka ahaa bifardi nusubi dadkii ehlu faralka ahaana faralkii ay ku dhammaysteen xoolihii haddaad masaladaas saasa aragto fajcalhum waxaad ka yeeshaa kullahum ikhwadii oo dhan waxaad ka yeeshaa liuman qaar xagga huyuun ka yimi ka wadayaal wain tajid haddaad hesho sawjan sawj iyo waa uman hooyo oo warisa wax dhaxlay وإخوة وإن تجد هذا هشاء إخوة إخوة لأم حقه يا وسحاسو قاتي الثلثة ثلث كي وذكوبي وإخوة وإن تجد هذا هشاء سلاسي لك إخوة أيضا مر لواده قول أمي وأب حقه يا حق أبابا كيمي واستغرقوا وأيضا ما يستين دكه الفرق أها المال حواليه أي كل ما يستين bifardi nusubi ay binusubi lmafruudaani nisaabyadii la faral yeelay ay ku dhammaysteen fajcalhum waxaad ka yeeshaa ikhwadii kullahum dhammaantood liummin qaar xagga hooyo uun ka yimi wajcal aabaahum aabbahoodna ka yeel xajaran dhagax filyami badda lagu tuuray oo kale ka soo qaad waqsim u qaybi markaad caynkaa ka yeesho cala alikhwati ikhwadii dhammaantood waxaad u qaybisaa thulsa tarika xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan ayay wada leeyihiin intaasuuna wada qaybi un fa haadihi tan almasalatu waa masaladii almushtaraka ee la wadaagayey masalatu mushtaraka la yidhaahdo weeyaan haadihi hiya suuratu lmasalati almushtaraka haadihi tan hiya waxa weeye suuratu lmas'alati almushtaraka masalada mushtarakada ah oo jadwal lagu muujiyey ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay sawj ummo akhaweyn la iyo ag shaqiiqa sawjku wuxuu leeyahy nis ummadiina sudus bay leeday akhweynkii la-umkahaana waxay leeyihiin sulus bay leeyihin akhi shaqiiq ahaana baaqigii wuu sugayaa waxaan leenahay niska labaa u hooseeyaa suduskana lix huluskana saddex laba iyo lix markay meel ku kulmaan lixdaynu qaadan jirnay saddex iyo lix baa iska soo hadhay saddex iyo lix markay meel ku kulmaanna saddexdunbaa la qaadanayaa asal masalaheennu waa sita lix maxaa u nisa saddex sawjka seed lix maxaa u sudusaa waaxid uma sii lix maxaa u hulusaa laba akhaweenkii la umkahaa sii sihaamtiisu gee saddex iyo hal waa afar labana u gee waa lix ehlufaralkii xoolihii saasay ku dhammaysteen akhii shaqiiqa ahaa waxba uma soo hadhayaan mar haddaanay waxba usoo hadhahayn labadaa ay heleen akhweynla umku ee hulusul maalka ah ayay wada qaadanayaan saddexdoodu labada akhila umka iyo akhaa shaqiiqi saddexda labadaasunbay qaybsanayaan marka waxaanu leenahay aslu masalihii hore ee xoolaha laga dhisay waa sita saddex waxaa qaatay sawju halna waxa qaadato ummu labana ikhwada markaa labadaa ikhwadu ay qaateen iyaga madaxyadooda waa saddex ikhwada oo waa saddex ah labana uma qaybsanto saddexdii madax ayaan qaadayaayoo waxaan dul saarayaa lixda waana ku dhufanaya siddeed iyo toban bay noqotay xoolihii maanta waxaa leeyahy sideed iyo toban meelood baa loo qaybinayaa halkii markii hore aynu lahayn lix baa loo qaybinayaa maanta waxaa la leeyahay sideed iyo toban baa loo qaybinayaa oo masaladii waa la tasxiixiyo qoluu jab ka galay xoolihii labadii sahmi ayaa saddexdii ah ka jabay oo u qaybsami waayey dabeetana jabkaa looga saaraya jabsaaris baa lagu samaynaya sidaasaana loo jabsaara waa inoo iman doonto haddii eeba yidhaahdo waayo waxaan leenahay dabeetana sawjku saddex buu lahaa saddexdaan lixda dul saaray ugu dhufo uo maanta jusu sahmi baa lagu magacaabaya saddexdaasoo cadad ru-uuskii ah ikhwada cadad ru-uuskii ikhwada weeyaan jusu sahmi baan ku magacaabaya iyana way inoo iman saddexduu saddex ku dhufo lix sagaal weeye sagaalkaas sideed iyo tobanka uhoos xoolihii siddeetan meelood loo qeybiyo sagaal meelood ayuu sawjkii leeyahy macnaheedu waa sidaa ummadii qori bay lahayd saddex ugu dhufo waa saddex siddeed toban koo dhig waaye labana ku dhufo lix saddex ku dhufo laba ku dhufo saddexdaa dul saaran laba ku dhufo saddexdaa dul saaran lixda lix baynu soo baxday lixdaa saddexdii ah u qaybi nin waliba laba qori buu qaadanayaa labada akhee li'umka ahi afar bay isku leeyihin ka kalena laba qori u qaadanaya markaa siddeed iyo tobankaasi waxa weeyaan tasxiixulmasala masaladii lasoo jabsaaray oo lasoo tasxiixiyey intaa kale badaxduna waa shuruudii uu qof waliba wax ku qaadanayay sawjku wuxuu ku qaadanayaa niska faral buu ku qaadanayaa shardiguu ku qaatana waxa weeyaan licadami wujuudi farc oon joogin meesha ummana waxay ku qaadatay suduska fardana waa litacadud alikhwa ikhwadii oo dhowr qof noqday akhaweyn liumkana waxay ku qaateen suluskii de waxa weeyaan faral bay ku qaateen oo faralnima ayay ku qaateen waxaanay ku qaateen la asal waarisa iyo farac waarisa midna meeshii ma joogo waxaana la wadaagaya yuqaasimuhumaa fiihi al akhu shaqiiq baana la wadaagaya oo la qaybsanayaan akhii shaqiiq ahaa isna ikhwada liumkaa buu la wadaagayaa liannanaa nactabiruhu maxaa yeele waxaynu u ictibaarinaynu ka dhignay kal akhli um sida akhli um oo kaleynu ka dhignay fa yataqaasamuuna thuluth thuluskii bay qaybsanayaan baynahum dhexdooda bisawiya si isleeg shuruud masalati musharaka shuruudda ay leedahay masalada mushtarakada ahayd awalan marka hore an yakuuna alikhwatu lium ikhwadan liumka ahi waa inay yihiin ithnayni fa akthar iska ilaali masalatu mushtaraka waa inaad dhakada ka qabataa oo goordhow marka masaa'il fardiya laguu soo dhigo yay iska kaa dhexgelin waa inaad markaba ay kuu calaamadsanaataa tuka baalcad ay kuu noqotaa oo ayna kaa dhexgelin kuwa kaleed an yakuuna alikhwatu lium ikhwada liumku waa inay yihiin isnayni fa aktar laba iyo ka badan waa inay noqdaan sawaa'an kaanuu dukuuran aw inaasan waxaa isku mida a ah, ahaayee ama lab ama dhajig ikhwadaa liumka ahi waa labiyo ka badanun ama lab ha ahaadaan ama dhajig ha ama ha isku jiraan shardiga labaad an yakuuna lahu shaqiiq an yakuuna alakh akhu waa inuu noqdaa shaqiiqan waa inuu noqdaa akhan meesha ku jiraa ee ikhwada liumkaa weheliya waa inuu shaqiiqiyi falow kaana akhan liab akh liaba hadduu yahay saqada bilijmaac wuu dhacayaa sidaynu soo sheegnay silsiladaheenii hore iyo daraasaadkeennii hore aynu soo qaadannay waxaanu ku soo darray min bacd alculamaa ay yidhaahdeen waa isku mid uun oo akhaas ama shaqiiq ha ahaad ama le-ab ah ha noqdee waa isku mid uun laakiin sida kitaabkeenna uu qorayo ayaa la raacayaa laa farqa bayna alwaaxid aw almutacadid wax farqigana uma dhexeeyo bayna alwaaxid aw almutacadid midkiisa iyo hadduu tiroobabuu dhowr qof noqdaba macnaa akhaa shaqiiqii ama nin ha noqdo ama ka badnaadee waa isku midun wey an yakuuna alakhu akhu waa inuu yahay shaqiiqan falow kaana hadduu yahay akhan liab saqada bilijmaac laa farqa wax farqiga uma dhexayso bayna alwaaxid inuu keli yahay akhaa shaqiiqaahi aw ilmutacadid ama inuu tacadudayoo uu dhowr yihiin shardiga saddexaad waxa weeye an yakuuna alshaqiiqu dakara shaqiiqani waa inuu yahay lab akhan shaqiiqaahi waa inuu labyihi falow kaanat hadday ta uunsaa dhadig hadday tay warisat bilfardi faral bay ku dhexlaysaa wax wa tacuulu almasalatu masaladu way cawlmasaa wa tabdulu sharika aw shirka shirkadii iyo in xoolihii la wadaagaana wuu burasaa oo meeshii way dhacaysaa wuxuu leeyahy sheekhu shardiga saddexaad waxa weeye an yakuuna shaqiiqu dakar walaalkan ikhwada liumkaa la jooga ee shaqiiqa ahi waa inuu ruux lab yahay hadday inan tahay oo inan shaqiiqada ay tahay faralkeedunbay wax ku qaadanaysaa mar hadday inantu faralkeedu wax ku qaadatana dee waxay qaadanaysaa nis bay leedahay mar hadday nis qaadatay masaladuna way cawl masaa oo asal masalihii sitada ahaa way ka guuraysaa wa tabdulu waana guuraysaa ashirkatu aw si kalena waan u akrigi karnaayo asharikatu sharikadu iyo wadalahaanshihii waa buraya oo meeshu waa baaba'aya oo ikhwadii liumkahaa iyo ukhtadaa shaqiiqadahi waxba ma wada qaadanayaan haddaba markaad sidaa hesho ayuunbaad heshay masalada la yidhahdo masalatu musharaka halkaa ummada aynu nidhi oo maanta sudus qaadanaysa haddii ay ayeeye tahayna waa la mid wa وبنو العيان wa العلات وبنو kulluhum dhammaantood yasquduuna way dhacayaan oo waxay ku daadanayaan bilibni iyo wabni libni wa bilab wuxuu leeyahay sheekhu qaacida ahaan banu banulcayaanka iyo banulcallaad iyo banul akhyaaf dadka la yidhaahdo kulluhum dhammaantood yasquduuna waxay ku daadanayaan oo ridaaya bilibni inan baa ridaya umaydku dhalayn sidoo kale waxaa ridaya ibnilibni wa bilab aabba ayaa iyagana ridaya biitifaaq waa arrin mutafaq lagu yahay wa biljad awowbaa daadinayoo ridaya cinda abi xaniife markaynu qabanno madhabka abi xaniife markaynu qabanno awowguna wuu daadinayaa khilaafanoo lia'immati halaasa saddexda iimaam iyaga jadka iyo ikhwadu waxbay wada dhaxlaan ee jadku ma daadiyo kamaa yasqudu siduu ugu dhaco banulkhiyaaf binti inaan wa binti libni weyna salad hoos ba ha u daadegtee wuxuu leeyahay sheekhu sidoo kale dadka la yidhaahdo banul akhyaafku waxay ku dhacaan oo daadiya binta sulbo iyo bintul ibnu labadaasuna waa daadiyaan oo waa ridaan weyna sanad hoos ba ha u degto bintul ibnadaas iyad sharxulmufradaat banul banul acyaan banul cayaanku waa maxay alikhwatu waalakhawaat liabaweyn ikhwada ragga ah iyo kuwa hablaha ah ee meydka xaggow iyo xagga ababa ay ka walaala yihiin ayaa banul acyaan la yidhaahdaa banu callaad alikhwatu waalakhawaat liab waa ikhwada rag iyo dumarba ee xagga aabbo ayaa iyagana la yidhaahdaa banul akhyaafna waxaa la iyo walakhwaat lium ikhwada xagga hooye meydka ay ka walaaliyiin baa iyagana la yidhaahdaa qaacida thaaniya banu akhyaaf banulkhiyaafku alikhwa walakhwaat lium yatasaawowna waxay ku siman yihiin filmiraat dhaxalka markaynu wowga la kordhawo yatasaawowna yatasaawuuna maaha yatasaawowna wey filmiraati dhaxalka ayay ku siman yihiin oo dee horeynu usoo marnay inamada iyo hablaha maydka xagga hooye ay ka walaalayiin dhaxalka inay wada leeyiin oo aanay kala badsan fadakaru labku yaakhudu wuxuu qaataa mithla alunhaa dhadigu intay qaadato in leeguun laa dicfaa wax ka badan maya labanlaabkeed maya laa dicfaa labanlaabkeed maya liqowlihi tacaalaa ayaana u daliila fahum shurakaau fi hulus ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala miiraafuljad maca alikhwa intaynaan gelin jadka iyo ikhwada oo wax wada dhexlaaya waxaan aada u yar doorbidayaa bal siday noogu sii fududaato xisaabtay nagu soo aadan masaa'ilkan jadka iyo ikhwada inagu soo socdana markaynu dhisayno iyana ay inoogu yar fududaato inaynu waxooga yaro xisaaba aynu soo yar qadinno bal waxaanu eegi doonaa isla kitaabkeenna sabxada boqol iyo afar iyo soddon xisaabta yare halkaa ku taalla ayaynu yar boobsiin doonaa waxaanu leenahay furuuddii baynu laba u kala jebinaynaa qaybta hore waxaynu ku magacaabanaa nis iyo rubuc iyo thumun nisku wuxuu u qoran yahay waaxid calaa itniin rubucuna waaxid calaa arbaca thumunkuna waaxid calaa tamaaniya saddexdaa ayaan qaybtii koowaad ku magacaabayaa qaybta labaad waa huluthaan hulus iyo sudus hulusaanku waa itiniin cala talaata huluskuna waa waaxid calaa talaata suduskuna waa waaxid calaa sita waayo marka sidaa ay furuuddu ay kale yihiin aynu labadaa nooc u kala xidhnay oo min saddexaa haddaba fa idaa kaanat alfuruud min nawci alawal faqad masaladan ina hor taalla haddii furuuddeedu noocaa hore ay ka mid tahay masalada inla hor taalla waxa weeyaan tusaale ahaan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawj iyo cam sawjkii maanta nis buu qaadanayaa niskuna noocaa hore ayuu ka mid yahay aynu goonida u xidhnay markaa masale kasta oo lagu soo hordhigo furuudda ku jirtaa hadday noocaa hore ka mid tahay oo bimacnaa ama nis ku jiro ama rubuc ku jiro ama uthamun ku jiro ama laba ka mida ay wada joogaan fa aslu mas'ala huwa akbaru maqaamihaa fiiha akbaru maqaamin fiiha masalada aslu masalaheedu iyo halka xoolaha laga qaybinayaa waxa weeyaan furuuddaa ku jirta ka ugu hooseeya weyn fa idaa kaana fi lmasala tusaale ahaan masalada hadduu ku jiro nis iyo rubuc baa ku wada jira masaladii nis iyo rubuc baa ku wada jira falmasalatu min arbaca asal masale afar unbaa laga dhisayaa waxaa la leeyahay laba iyo afar way isku guda jiraan laba iyo afar way isku guda jiraan oo labada afarti ku guda jirtaa marka waxaa la leeyahay masale haddaad ku aragto nis iyo rubac ku kulmeen asal masalaheedu waa arbaca un sidaasunuqay baabul xisaabkii hadii la eegana waxa la leeyahy dhufsan ugarahay wadaagaan soo saar xagga xisaabta caadigeed marka la eego labiyo afar dhufsan ugarahay wadaagaan waa maxay ta waa arbaca n wain kaana fi lmas'ala masalada hadduu ku jirana kaasi waa tusaale rubuc iyo nis iyo thumun baa masaladii ku wada jira saddexdii oo nooca koowaad ahibaa masaladii ku hortaalay taallay waabay ku wada jiraan ama waxaa ku wada jira rubuc iyo thumun baa ku wada jira waaxid calaa arbaca iyo waaxid calaa tamaaniya waa rubuc iyo thumun baa masaladii ku wada jira ama saddexdiiba way kulmeen rubcii iyo niskii iyo humunkii ama waa laba ka midabaa kulmay oo waxaa kulmay rubuc iyo thumun baa kulmay falmasalatu min thamaniya ka ugu hooseeyo weynumaa la qaadanayaa saddexda hore hadday noqoto sideed baa weyn labada dambe hadday noqotana sideedunbaa weyn markuu sheekhu tusaalahayna siinayo waxa weeyaan miihaal mujarad uun ah weeyaan waa iska miisaal mujarada ma aha laakiin cilmi faraa'idka kuma jirto oo marna laguma arki karo rubuc iyo tumun kulmay gebi ahaanba laguma arki karo <clears throat> waayo dee laba ruux oo lidisku ah ayaa qaata oo aan weligoodba kulmi karin sidaa awgeed waxay dhaha annaqiidaan laa yajtamicaan laba lidisku yahay ma kulmaan sawj iyo sawju ayaa rubuc iyo tumun kala qaata markaa masale iskuguma iman karaanba markaa xisaab ahaan buu isagu sheekhu u jeedaa haddii afar iyo sideed ay kuu kulmaan ka weynuun qaado ama afar iyo laba ka weynuun qaado afara ama laba iyo iyo sideed ka weynuun qaado sideeda saasumuu ula jeedaa wain kaanad fi lmasala masalada haddii uu ku jiro thulus iyo sudus baa maanta ku wada jira hulus iyo sudus baa ku wada jira ama huluthaan iyo sudus baa ku wada jira bal hadda eeg waa saddex iyo lix hooseeyahooda ta kalena waa saddex iyo lixuun iyomaa weyn saddex iyo lix falmasalatu min sita sito ayuunbaa laga dhisayaa haddaad aragto masalo ay iskugu yimaadeen thulus iyo sudus asle masalahooda sita ayuunbuu noqdaa ama aad aragto huluthaan iyo sudus masale ku isugu yimi asal masalahoodu sito ayuunbuu noqdaa maxaa yeelay saddexdu lixday ku guda jirtaa siday ugu guda jirtana horena waynu usoo yaro taabannay iminkana aan taabanna waxa weeye lixda ayaa la furfuraya lixda maxay maxay ka samaysantay waxay ka samaysan tahay laba lagu dhiftay saddex markaa saddexdaa hore miyaana laba saddex lagu dhuftay miyan miyayna ku dhex jirin ma waa ku jirta idan saddexda hore lixda way ku dhex jirtaa lix marka la furfuro saddex baa laga dhex helayaa wey kuwii horena saasay lagu wey haddii aad aragto dhammaan tusaaleyoga aynu bixinay iyagoo sidaa u kulmay ka hooseeyihiisu weyn raac oo qaado waayo dhinac kale markaynu ka eegno ama idaa kaana fi lmasalati fardaan aw akhar masalada haddii ay ku jirto ku hor taalla laba faral ama wax ka badan oo isku jira axaduhuma min nawci alawal waalaakharu min nawci thaani maanta masale laba faral iyo wax ka badani ay ku jiraan ayayna hortaalla tusaale ahaan sidii baa asul masalii loo soo saaraya kow qaacidadan xafti buu ku yihi waxaanu leenahy noocii koowaad nis baa ka mid ahaa niskaasu haddii uu dhex galo nooca labaad dhammaantii ama wax ka mid a oo waa sidee niskaa ayaa wuxuu la kulmay thuluthaan ama thulus ama sudus saddexdaa mid ka mida buu la kulmay ama dhammaantoodba wuu la wada kulmay oo masaladii baa waxaa ku jira nis iyo thuluthaan iyo thulus iyo sudus macani waa sidaa siduu ujeeda sheekhu binawci thani dhammaantii ama barkii saas uga jeeda aslu masaluhu wuxuu noqonayaa min sita lixun baa laga dhisaya iyagoo sidaa u wada jooga haddaad aragto lixun baa laga dhisaya waayo saddex labada saddexaad lixda ku guda jiraan lixduun qaado lix iyo laba haddana isu eeg qodobka labaad waxa weeyaan rubuc oo noocii koowaad ka mid ahaa ayaa maanta wuxuu la kulmay noocii labaad ayuu dhammaantii la kulmay ama wax ka midaba ah uu la kulmay macnuhu rubuc ayaa wuxuu la kulmay weeye hulusayn ama hulus ama sudus qaar ka mid ah ama dhammaantood buu la kulmay rubacaas sidaa haddii aada aragto ood masale ku aragto aslu masaluhu waa labiyo toban ee ogsoonow meel kale haw baydhbaydhin xoolaha labiyo tobanunu qaybi dabeetana midna hulusaankii ka sii midna huluskiisii ka sii midna sudus midna rubucuun ka sii waaye waa wixii ka kulmi kara hadday ka kulmaan qodobka saddexaad xaggii thumun oo noocaa koowaad ahi uu la kulmo noocan labaad qeyb ka mida ama dhammaantoodba uu la kulmo asal masalahaguna wuxuu noqonayaa afar iyo labaatan oo thumun baa la kulmay thulusayn ama thulus ama sudus ama saddexdoodaba uu la kulmay afar iyo labaatan lux xoolaha u qaybi dhan kale iyana ha u boodi dhammaan hadalka aynu nidhi waxa weeyaan hadal yar oo hordhac u noqon doona bal qaabka loola soo baxo aslu masalaha markaynu ku noqonno cashirkeennii ميراث الجد مع الإخوة والأخوات ميراث الجد ودحلك أووغة وحلا دحليا مع الإخوة والأخوات قبله إنما دي أميتك ولا لا أهايين الجد الصحيح يقصد وحلوغة جيدان بالجد أو وحلوغة جيدان في هذا الباب باب كان مركين يتوغنوه miiraatul jad maca alikhwa waalakhawaat marka aynu joogno waxaa looga jeedaa jadka aljaddu saxiix awowgii saxiix ahaa bimacnaa awowgii waariska ahaa weeye ee wax dhexlaayey wahuwa aljaddu waa awowgii alladii kaasoo laysa fii nisbatihi laysa aana ku sugnayn fii nisbatihi u nisba sheegashadiisa ilalmeyt u nisba sheeganayo untha dhadig aanu ku jirin abtirsiintan uu meydka uu ku abtirsanayo waa inaan dhadig soo gelin mithlu abil ab tusaale ahaan waa aabbaha aabbihii waa in calaa korba ha noqdee kaa weyaan aljaddu saxeex fa in dakhala hadduu galo fii nisbatihi ila almeyd nisbadiisa meydka unsa dhadig hadduu galo fa huwa jaddun faasidun waa awow faasida oo hayra waarisa oon waxba dhexlay fa in dakhala hadduu galo fii nisbatii nisba sheegashadiisa ilalmeyt u nisbo sheeganayo uunta dhadig hadduu soo galo fa huwa jaddun faasidun waa awow faasida mihaaluhu tusaalihiisu abul um weeyaan waa hooyo aabbaheed macnaa waa meydka awowgii hooyo meydka awowgii hooyo fa innahu jaddun faasidun waa awow faasida bimacnaa waa hayr waaris saasaa ka wanaagsan baa la in lagu tilmaamo laga daayo awowga faasid ee iyana faasida laga daayo oo waaris iyo hayru waaris iyo hayru waarisa lagu kala sheego leannahu maxaa yeelay min dawil arxaam dawil arxaamka ayuu ka mid yahay dadka qaraabada ah ee marka ehlu faral iyo casababa la waayo dhexalka isu soo taagaya ayuu ka mid yahay kuwaas dawlaraam laydhaa wakadalika saasoo kale jaddu faasidki waxaa ka mid ah abu umil ab n aabbaha hooyadii islaamkii dhalay oo bimacnaa waa aabba awowgii hooyo فإنه جد فاسد إسنوى جد فاسدا والقاعدة قاعدة وحي أرانيسا أنه متى دخل أنه متى دخل مركو صوغلو بين ذكوري dadka labka ah markuu soo dhex galo untha dhadig markuu soo dhex galo yasbaxu ljaddu awogu wuxuu noqonayaa hayru saxeex midaan saxeex ahaynoo hayru waarisa ayuu noqonaya waxba dhexlahaynin waalqaacida annahu mataa dakhala markuu soo galo bayna dukuuri labka markuu soo dhex galo unsaa dhadig markuu soo kala dhex galo yasbaxu ljaddu awowgu wuxuu noqonayaa hayru saxeix midaan waxba dhexlay wa ama idaa lam tadkhul unthaa wa ama idaa lam tadkhul haddaanay soo gelin unthaa dhadig haddaanu soo gelin fa huwa jaddun saxeix waa awow wax dhexlaaya weeye oo saxeixa mahmaa calad darajatuhu in kastay kor noqoto darajatuhu darajadiisu in kastay kor noqoto waa jad saxeexa ah. un ka abi abil ab waa maydka aabbihii awowgii iyo wa abi abi abil ab wahaakada sidaa weeye ilaa aadam calayhi salaam ilaa nebi aadan laga gaadhaayo awowga darajadiisa korba ha noqotee ilaa nebi aadan laga gaadhaayo kaa weeyaan jadka saxiixa ahi xukmuljaddi macalikhwa xukunka awowgu uu yeelanayo macalikhwa markuu ikhwo la joogo lam yarid kuma soo aroorin fii xukmi ljaddi saxeex xukunka awowga saxeexa ah macalikhwati alashiqaa markuu la joogo ikhwada ashiqada ah awile ab ama kuwii abka ah markuu awowgu la joogo xukunkiisa kuma soo aroorin aayatun qur'aaniya aayad qur'aana walaa xadiidun shariif iyo xadiid shariifa midna kuma soo aroorin wuxuu leeyahy sheekha caleyh raxmatullah xukunka awooga wax dhexlaaya oo ah kaynu baabkan uga gol leenahay baabuljad macalikhwa ah marka uu la joogo ikhwada ashiqadaya kuwa le ah aayad qur'aanoo leh sidaasay wax u wada dhexlayaan ma jirto xadiisna ma jiro walidaalika saa darteed kaana wuxuu ahaa kathiiru min asaxaaba in badanoo saxaabadii rasuulka ka mid a ah, radia allaahu canhum yatawaqafuuna kuwii iska taaga fii amrihi arrinkiisa kuwii iska taaga ayay ahaayeen ee ka tawaqufa wayatakhawafuuna oo ka baqdaa min albati inay jaraan fii xukmi tawriidihi xukunka dhexalsiintiisa inay jaraanay yidhaahdaan sidaasay wax u dhaxlayaan ayay ka tawaqqufi jireen ka baqan jireen wayatakhawafuuna waxay ka baqan jireen min albati inay jaraan fii xukmi tawriitii xukunka dhexalsiintiisa awooga markuu ikhwada la joogo xataa qaala ibnu mascuud ilaa ibnu mascuud uu yidhi radia allahu canhu saluunaa can cdalikum wax naga weydiiya dhibaatooyinkiinaa kale ee faraa badan leh ay mashaakilikum alcawiisa dhibaatooyinkiina ad adag ee dee idinku adkaada kuwa kale wax naga weydiiya watrakuuna min aljad awowgan ka taga oo faraha nooga qaado ka naga daayay buuyi waxba kuwa kana naga weydiinine arrimihiinaa kale wax naga weydiiya saluuna naga weydiiya can wax naga weydiiyey ay mashaakilikum alcawiisa dhibaatooyinkiina iyo mashaakilkiina kale aad adag watrakuuna nooga taga min aljad laa xayaahu llaah walaa bayaahu waa kelmad loo isticmaalo had iyo jeera ruuxa aada arrinkiisa yar diidantay laa xayaahu llaahu allah wax ma siiyaan walaa bayaahu alla maqaamkiisa ma kor yeelaan naga daaya buu yidhoo ka faraha ka qaadoo arrimihiinaa kale wax naga weydiiye laa xayaahu lahu alla ma nooleeyaanna way yidhaahdaan walaa bayaahu alla ma kor yeelaan wa qaala cumar radia allaahu canhu cumar ibn khadaab wuxuu yidhi ajra'ukum calaa qismati iljadn ajra'ukum ka idinku dhiirashada badan ee idinku fadallada cad calaa qismati iljad inuu awowga wax u qaybiyo ayaa ajro ajra'ukum calaa naari naarta idinku dhiirasho badan ka had iyo jeeraale yidhaahda awow ikhwo la jooga ayaan wax qayb siinayaa waa ka naarta idinku dhiirashada badan leh ayuu cumar ibn khadaabiyin radia allahu canhu wa qaala caliyun radia allahu canhu calina wuxuu yidhi man sarahu qofkay faraxti gelinayso an yaktaxima inuu galo jahannamo inuu galo oo uu isku qaado falyaqdi bayna aljaddi waalikhwa ha kala xukumo falyaqdi ha kala xukumo bayna aljaddi waalikhwa awow iyo ikhwo ha kala xukumo walacalla waxaa laga yaabaa alkhawf baqashada laga baqanayo min albati in la jaro fi amri iljad arrimaha iyo arrinka awowga in la jaro baqashada laga baqanaya waxaa laga yaabaa inamaa y waxay u noqonaysaa uun licadami wujuudi nasin fi lkitaab aw isunna jiritaan la-aanta nas ku tusinaaya sida wax loo dhaxalsiinayo kitaabka ilaahay sunnada ku sugan inaanu jirin inay tabaa laga yaabaa wiile sheekh caleyhi raxmatullah walacalla waxaa laga yaabaa alkhawf min albad baqashada laga baqanaya in la jaro fii amri ljad inamaa in kalemaha yarjicu wuxuu u noqonayaa licadami wujuudi nas nas oon jirin fi lkitaabi aw sunnada oo ku saabsan xawla kayfiyati tawriihihi kayfiyada iyo qaabka loo dhexalsiinayo awoogii kayfiyati tawriihi sida loo dhexalsiinayo maca alikhwa walakhawaat markuu la joogo awowga ikhwadii iyo akhawaadkii faalamru arrinku yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa ijtihaad ijtihaad buu u baahan yahay walijtihaad ijtihaadkii dadaalkuna rubamaa kaana khaadi'an waxaa laga yaabaa inuu khaladba noqdo inuu khaladba noqdo waa wax dhici karaa falamru arrinku haddaa yaxtaaju ilaa ijtihaad buu u baahan yahay mar haddaan aayad qur'aaniyo nas xadiisu aanay ku tusinahayn midnaba arrinku wuxuu u baahan yahay in laga ijtihaado ijtihaadkuna rubamaa kaana khaadi'an inuu khalad noqdo waa wax dhici karaa wa tarataba calayhi inay ka dhalato waa wax dhexi kara ijtihaadkaa xirmaanu man yastaxiq xirmaanu in la hoojiyo oo xooli loo diido loo wada diido man yastaxiq qof wax mutaystay wa tarataba calayhi inay ka ratibmato ijtihaadkaa wax dhici karaa xirmaanu man in loo diido ruux yastaxiq wax mutaystay ambase tawriihu man mid in la dhaxalsiiyo laa yastaxiq aan waxba mutaysan lidaalika sidaa darteed kaana bacdu saxaaba saxaabada barhkood waxay ahaayeen yatakhawafu kii ka baqda min alamri arrinka mid aada uga baqda ayuu ahaa wa khaasatan gaar ahaan fii mithli hadihi alaxkaam axkaamtan oo kale waa ka baqan jireen allatii taasoo fiiha ay ku sugantay xuquuqul maaliya xuquuq ay xoolo ka ratibmayaan oo xoola ah waa ka baqan jireen wa khaasatan gaar ahaan fii mitli haadihi alaxkaam axkaamtan oo kale allatii taasoo fiiha ay ku jirto xuquuqun maaliya xuquuq maaliyo xoola ahi ay ku jirto walatii taasoo yukshaa laga cabsoonayo an yaqaca inuu dhaco bisababihaa sababteeda inuu dhaco xayfun ee xasha inay dhacdo aw dulm ama dulmi inuu dhaco walati taasoo yuksha laga baqanayo laga cabsoonayo an yaqaca inuu dhaco bisababihaa sababteeda inuu ku dhaco xayfun ee xasha inay ku dhacdo aw dulmun ama dulmi inuu ku dhaco fa mawduucu lmawaariid mawduucan mawaariisku iyo dhaxalku mawduucun khadiir wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah baabkan mawaariidku waxa weeyaan baab aada khadiir u ah lidaalika saa darteed lam yutrik illaahu alla ugama tegin casa wajalla isma tahaa qaybinteeda liaxadin qofna oo min khalqihi khalqigiisa ka mida ugama tegin lidaalika saa darteed lam yutrik allaahu casa wajalla ilaahay ugama tegin isma qaybinteeda mawaariista ah liaxadin min khalqihi axad khalqigiisa ka mida ugama tegin oo ma odhan qaybi bale tawallaa isaga ayaa tawalliyey qismatahaa qaybinteeda binafsihi iskii isagaa u tawalliyey casa wajalla lianlaa yakuuna hunaaka si aanu halkaa aanu u dhicin dulmun si aanu dulmi u dhicin aw jawrun ama cadaalad darra aanay u dhicin calaa axadin lagu samaynayo min alcibaad axad ka mid a addoomaha ow ambase yaqaca lianlaa yaqaca si aanu u qusuurun gaboodfal aw qabnun amba dagniin iyo wax isweydaari si aanay u dhicin fii xaqi axadin min alwaarihiin xaqa uu leeyahay axad ka mida dadka wax dhexlaya ow ambase yaqaca lianlaa yaqaca si aanu u dhicin qusuurun gaboodfal aw qabnun amaba een dagniin si u dhicin iyo wax isweydaarin fii xaqi axadin min alwaarihiin xaqa uu leeyahay axad ka mida ah dadka waarisiinta ah aquulu waxaan leeyahay buu sheekhu leeyay calayhi raxmatullah ina hada almaxduur waxaan laga digaayey eey culammadu ka digayeen ee laga baqanayey awow iyo ikhwo in wax la dhaxal siiyaa inay tahay masale aada u adag oo khatar badan qad tabadada ay qad tafaraqa waa kala wa watalaashaa waa masaxmayo wuu baaba'ay bacda an daharad markay soo muuqatay araa'u salafu saalix araadii salafkii saalixa ahaa markay soo muuqatay wa madaahib ala'immati almujtahidiin iyo madaahibtii a'immadii mujtahidiinta ahaa oo waduwinad oo la diiwaangeliyey hadihi almadaahibu madaahibtan la diiwaangeliyey maca adilatiha asharciya iyadoo wadata adiladeedii sharciga ahayd wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah waxaan laga digayay ee laga baqanayay qad tabadada waa kala tegey qad tafaraqa bimacnaa wa talaasha waa suulayoo idmaxalla wasaala maanta wax laga baqdaa ma jiro bacda an daharat markay soo muuqata kadib qaraa'u salaf araadii salafkii saalix ahaa ay ka lahaayeenay ka geysteen jadka iyo ikhwadan wax wada dhexlaya wa madaahibu la'imati almushtahidiin madaahibtii a'immadii mushtahidiinta ahaa oo waduwinad oo la diiwaangeliyey haadihi almadaahib madaahibtan kadib markii la diiwaangeliyey madaahibtan waxaa maxduurkee laga baqanay waa tegay oo waa baaba'ay maca adilatihaan la diiwaangeliyey asharciya iyadoo wadata adiladeedii sharciga ahayd fa yumkinu waxaa u suuragalaa lilinsaani ruuxa an yactamida inuu ictimaado al arjaxa minha ta raajixa inuu isagu ictimaado oo u qaato ayaa suuragal u ah wayuftii oo u fadwoodo bimaa huwa aqwa wa asax wixii xoog roon ee badan inuu fadwoodo ayaa u bannaan bacda idilaaci kadib markuu daalacdo calaa adilati kulli fariiqin qolo kasta adiladooda iyo waxay daliishanayaan ee xujo ka dhiganayaan markuu daalacdo ruuxii waxaa u bannaan inuu ictimaado sida raajixa ka ah ee qawiga ah kamaa sida sanubayinu daalika aynu caddayn doonno sidaa cinda dikri aqwaali a'immati almujtahidiin cinda dikri markaynu sheegano aqwaali a'imati almujtahidiin aqwaasha iyo hadallada ay ku kala tegeen a'immadu ridwaanullaahi calayhim ajmaciin madaahib ala'ima fi ljad madaahibta ay u kala baxeen a'immadu ee ku saabsan awowga ikhtalafa ala'ima almujtahiduun waxay isku khilaafeen a'immadu fii xukmi miiraasi iljaddi maca alikhwa xukunka awowga iyo ikhwo wada jooga tabacan iyadoo la raacayo liikhtilaafi saxaabati anfusihim ikhtilaafkii iyo khilaafkii iyaguna saxaabadu ay isku khilaafeen lafahaantooda wanqasamuu waxay u qaybsameen ilaa fariiqayni laba qolo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ikhtalafa a'immatu mujtahiduun a'immadii mujtahidiintahaa way isku khilaafeen oo way ku kala jabeen xukunka uu qaadanaya dhaxalka awow ikhwo la jooga iyadoo la raacayo ikhtilaafkii saxaabadu iyaga laftoodu ay iskhilaafeen wainqasamuu ilaa fariiqayni laba qolona waa u kala jabeen alfariiqu alawal qolada hore yaraa wuxuu u arkaa fariiqa koowaad ana alikhwa walaaluhu mutlaqan gebi ahaantoodba ha kala qaadine sawaan kaanuu ashiqaa waxaa isku mida ahaayee qaar meydka ashiqa la'ah aw liab ama qaar xagga aabbo aw lium amba qaar xagga hooyo dukuuran kaanow aw inaahan ama lab ha noqdaan ama dhadig ha noqdaane gebi ahaanba ikhwadu yuxjabuuna min alirhi dhaxalkaa waa laga xijaabaa waxaana lagu xijaabaa biwujuudi iljad joogitaan uu awow uu joogo falaa yarisuuna ma dhaxlayaan ikhwadanu macahu awowga lama dhaxlayaan aslan gebi ahaan waxba lama dhaxlayaan wadaalika kaasuna mabniyun wuxuu ku dhisan yihi calaa ictibaari iljadmi iyadoo awowgii laga dhigayo yaquumu mid istaagaya maqaama alaab maqaamkii aabbaha iyo goobtii aabbaha ayuu istaagayaa cinda faqdihi marka aabba la waayo ayuu istaagayaa fii jamiici axwaalihi dhammaan ahwaashiisa oo dhan leannahu maxaa yeelay abun aclaa dee waa aabbo sare wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah labadaa qolo ee u kala jabeen a'immadu waxay yidhaahdeen ikhwadu gebi ahaantoodba iyadoon la kala qaadin ama ashqa ha noqdaan ama qaar liaba ha noqdaan ama qaar liuma ha noqdaan ama lab ha noqdaan ama dhadig ha noqdaane kii la arkaaba yuxjabuuna min alirti dhaxalka ayaa lagaga xijaabaa biwujuudiiljad joogitaanka uu awoogu uu joogo baa dhaxalka lagaga xijaabaa oo dhaxalka waxba ku yeelan maayaan mar hadday awowba la joogaan falaa yarisuuna lama dhexlayaan macahu awoogii aslan gebi ahaanba iyo asal ahaanba waxba la dhexli maayaan wadaalika arrinkaasi wuxuu mabniyun ku dhisan yihi calaa ictibaali ljaddi iyadoo awowga loo ictibaarinayo yaquumu inuu istaagayo maqaam alaab maqaamkii aabbaha inuu istaagayo cinda faqidihii marka aabba la waayo oo aabbe ikhwada wuu riixi jiray noocay doonaanba ha noqdaane ikhwo aabba meeshaba wuu ka saari jiray markii aabba la waayo awooguna awowguna buu istaagayaayo siduu aabuhu ikhwada u geli jiray ayuu isna u gelayaa fii jamiici axwaalihi dhammaan axwaashiisa iyadoon la kala qaadaynin liannahu maxaa yeelay abun aclaa awoogudda waa aabba sare uun kamaa huwa sida arrinkaasu mabniyan uu ku dhisan yahay arrinkaanuna awooga waxaa loo ictibaarinaya inuu istaagaya maqaam al ab wuxuu ku dhisan yahay calaa qaacidati saabiqa qaacido inoo soo horumartay oo lagu sheegay fi lcasabaat wahiya waxay tahayna ana alcasabata binafsihi casabada laydhaha casabatu binafsihi idaa tacadadad markii tirowday dhowr ay noqdaan qolaba ay jiho ka timaado fa yuqadamu waxaa la horraysiin jiray jihatulbunuwa ayaa la horraysiin jiray uma dabadeetana jihatulubuwa ayaa la horraysiin jiray uma jihatulukhuwa baa la horraysiin la horraysiin jiray uma jihatu lcumuuma sidaasaa loo kala horraysiiyaa jihaba jihada ay ka horrayso ayuunbay ka horraysaa walaa yantaqilu lirtu dhaxalku uma guuraayo ilaa jihati alukhraa jihada kale dhaxalku uma guuraayo ee taasunbaa la horraysiinayaa xataa tancadima ilaa iyo la waayo aljihatu latii jihadii sabaqadhaa tan ka horraysa ilaa la waayo dhaxalku taa labaad uma guuraayo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah arrinkaa aynu nidhi awowga ikhwada waa riixayaa wuxuu ku dhisan yahay qaacido inoogu soo horumartay casabaadkii waxaanay ahayd ana alcasaba binafsi casabada binafsi idaa tacadadas markay dhowr noqdaan oo qolaba ay doc ka yimaadaan jihooyinka ayaa loo eegi jiray oo jihooyinka dee waxaa ugu horreysay kitaabkiinu qorayay bunuwa ubuwa ukhuwa iyo cumuuma sidaasaa loogu eegayaa fa yuqadam jihatulbunuwa ayaa la horraysiinayaa oo laga horraysiinayaa inta dambe oo dhan uma haddii taa hore la waayo jihatulubuwa oo keliya meesha ay joogto iyadaa laga horraysiinayaa inta ka dambayso oo dhan uma labadaa hore haddii la waayo jihatulukhuwa ayaa laga horraysiinayaa tan ka dambaysa haddii taa la waayana uma alcumuuma jihada cumuumada ayaa laga horraysiinayaa jihadii walaaga walaa yantaqilu lidu dhaxalku uma guurayo ilaa jihati alukhraa jihada kale uma guurayo xataa tancadima aljihatu alatii sabaqadhaa jihadaa ka horraysa ilaa la waayo taa labaad uma guuraayo fa idaa wujida haddii la helo ibnun wa abun tusaale aabbo iyo inan uu meydku ka tegay haddii la helo falcasabatu ka wax casabaynaya casabada noqonaya huwa alibnu inanka weeyaan waayo jihadiisa ayaa ka horeysa jihadii aabbaha oo jihatu jihatulbunuwa iyo jihatu lubuwa dee bunuwada horeysa wa idaa wujida akhun wa camun tusaale kale haddii la helo akh ya cam faal-akhu huwa alcasaba akha ayaa maanta wax casabaynaya wahaakada sidaa laa tarisu ayuu arrinku noqonayaa laa tarisu ma dhexlayso jihatun jiha ma dhexlayso xataa tancadima ilaa la waayo aljihatu alatii qablaha jihadaa ka horaysa ilaa la waayo jihadaasu ma dhexlayso walamaa kaanad markii ay ahaad jihatu lubuwa markii ay ahaatay muqadamata mid laga horraysiiyey calaa jihati alukhuwa oo jihadaa aabbuhuna wahiya tashmalu jad wayn calaa awowgii ayaa ku jira korba ha noqdee walamaa markii kaanad ay noqotay jihatu alubuwa wahiya jihatu lubuwadaasu tashmalu waxay koobsanaysaa aljad wayn calaaba e muqadamatan mid laga horreysiiye calaa jihati alukhuwa mid laga horreysiiye markii ay noqotay fa ina aljadda awowgu yaxjubu wuxuu xijaabayaa alikhwata ikhwada ayuu xijaabayaa mutlaqan sida kitaabkeenu qorayay markaynu raacno awoogu jihatul ubuwa ayuu ku jiray waa si madhabka uu qabay xanafiyadu ay qabeen ee sheekhinu kitaabkeena uu ku qoray fa ina aljadda awowgu yaxjubu alikhwa ikhwada ayuu xijaabaya mutlaqanba tamaaman oo buurana ah kama huwa alxaalu siduu arrinku ahaa fii maa idaa wujida marka la helo alikhwatu ikhwadii marka la helo maca alab aabba iyagoo la jooga bimacnaa wuxuu leeyahy sheekhu awowgu ikhwada ayuu xijaabayaa gebi ahaantoodba ikhwada iyadoon la kala qaadin waxaanu u xijaabayaa sidii arrinku ahaan jiray ikhwaya aabba wada jooga oo ikhwa iska tegi jirto dee aabba uu meesha ka saari jiray tamaamano si buuro ah ayuu u xijaabayaa jidkaasi ikhwada kamaa huwa alxaalu siduu arrinku ahaan jiriyo xaalku fii idaa wujida marka la helo alikhwatu maca aljad maca alab marka la helo wahaada kani huwa madhabu abi xaniifa raximahu llah waa madhabkii abu xaniifa wa qowlu fariiqin min asaxaaba waa hadalkii ay qabeen qolo ka mida saxaabadii rasuulka radia allahu canhum minhum waxaa ka mid ah abu bakar waibnu cabbaas waibnu cumar wa kayruhu min asaxaaba wataabiciin baa ka mid ah ridwaanullaahi calayhim ajmaciin wuxuu leeyahy sheekhu in sidaa ishwada awowgu uu u riixo oo uu meeshaba ka saaro waa sida uu qabo madhabu abi xaniifa raximahullah wa huwa qowlu fariiq waana hadal ay qabaan qolo mina saxaabadii ka midii waxaa ka mid a ah saxaabada caynkaa qabtay in awowga ikhwada riixaayo oo aanay waxba wada qaadanayn abubakar cabdillahi bni cabbaas cabdillahi bni cumar iyo keyrkood oo saxaabadii ka mid a ah, sida abudarda iyo caaisha oo kale ayaa ka mid a ah. wataabiciin ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin alfariiqu thaani qolada labaad wayaraa waxay u arkaan alfariiqu haani qolada labaad oo min al a'immati mujtahidiin a'immadii mujtahidiintahaa ka mid ahayd waxay iyagoo arkeen oy ku tegeen ana alikhwa inamada ikhwada ah iyo walakhawaati hablaha meydka ay walaalayiin alashiqaa awilab labadaa kolba kii la arkaba ha noqdaane yarisuuna waxay wax la dhaxlaan oo waxbay dhaxlaan maca wujuudi jad markuu awow joogo waxbay dhaxlaan ma qadaan wa anna aljad awowguna laa yaxjubuhum kama xijaabo min almiiraasi dhaxalka kama xijaabo kamaa huwa xaalul ab sidii arrinka iyo xaalka aabbuhu uu ahaa wa xujatuhum fii daalik xujaday arrinkaa u daliishanayaan waxa weeyaan ana aljad awowga iyo walikhwa fii darajati waaxida